alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allah wslama wbaarak calaa nabiyihi اlkariim muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu dersigeennaani waa kii saddex iyo tobnaad ee ka mida kitaabkii islaaxu lmujtamac oo iska lahaa asheekh moxamed ibnu saalim albeyxaani raximah اllahu tacaala waxaynu soo gaarnay halka musanifku uu yidhi alxadiidu alkhaamisu wasituun xadiidka lixdan iyo shanaad waxaa laga wariyey can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu can innebiyi nebiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi laa cadwa wax xanuun isu gudbin la yidhaahdaa ma jirto walaa tiyarata wax baasaysi la yidhaahdaana ma jiro walaa haamata wax guumaysi la yidhaahdaana ma jirto walaa safara wax safar la yidhaahdaana ma jirto rawaahu albukhaariyu wa muslimun muslim iyo bukhaari baa xadiidkan wariyey xadiidkanu wuxuu sheegay afar qodob ou nebigu anfiyey sala allahu calayhi wasalam uu yidhi ma jiraan cadwaa waxa weeye waa xanuun la isu gudbiyo oo qofka ka baxa qof kalana gala nebigu wuxuu leeyahay ma jiro baasaysi wax la yidhaahdo iyaduna ma jirtu nebigu leeyahy sala allah alayh wasalam wax gumaysi la yidhaahdana ma jirto wax safar la yidhaahdana ma jirto afarta shay oo meeshaa nebigu uu anfiyeyba sala allahu calayhi wasalama waa afar shay oo caadi la yaqaan waxaa nebigu uu anfinayaana caade iyo dhaqan carabi ay lahayd oo ay wax ku salayn jireen ayuu wuxuu rabaa inuu meesha ka saaro dadkana ka daaweeyo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaa jira caado iyo dhaqankaa khaldan oo carabiti jaahiliga ay lahaan jirto nebigu uu saxaya waxaa weeye waxay aaminsanaayeen xanuunku iskiisa asagoo u madax bannaan intuu hebel ka baxo inuu hebel gelayo sabab ma aha bidaatihi intuu adiga kaa soo baxuu hebel gelaya asagaa ismaamulo marka waa quwo iyo awood mustaqiloo mutlaq oo madax bannaan waaye saasay aaminsanaayeen marka wuxuu nebigu diidan yahay waa taas xanuunku waa jiraa waa sabab asbaabta ka mid oo dadku ay isku qaadsiiyaan oo qof xanuunsanay eh hadduu bulsho soo dhex galo kan hadda adduunka lagu fasaxay soo mid arag oo leeyahay waa xanuunka aad u faafahaya hala kala cararo oo waxuu indhaha la duubto sanka hala qarsado yaan la isasalaamin waxa yaan meelo badan la isugu imaan waa sabab caadi oo la yaqaano xanuunku inuu bulshadu isku gudbiyaan ayib laakiin waxaa la diidan yahu nebigu leeyahay laa cadwaa isu gudbini ma jirto iyo isu tillaabin xanuun la isu tillaabiyaa waa inaad aamintid xanuunkaanu bixaddi daatiha awood uu hebel kaga baxo hebel la ku galo inuu leeyahay ilaahina ka madax bannaan subxana wa tacala taasaa nebigu diidan yahay sal alla alay wasalam tan labaad walaa diyaarata baasaysi inteennaa qof aan wax baasaysan ma leh halkaa nin qori wata hadduu soo istaago waa la wada dhibsan wax aad nicib tahay qof hadduu kugu yidhaahdo waa dhibsan wax aad nicib tahay hadduu qofku kugu sameeyo waa dhibsan dhibsashada nebigu uu diidan yahu leeyahay wax baasaysi la yidhaahdaa ma jiro waxaa weeye wax aan waxba ahayn inaad dhibsatid maalan xayawaanaadka qayb ka mid oo kale inaad dhibsatid oo tidhaahda kaasiya aniga iskuma fiicnin dadka qayb ka mida ah inaad tidhaahni aniga asaga jinkayagaa col ah hebel jinkayga iyo kiisaa col ah iyo waxyaalaha la midka ah xayawaanaadka qaybo ka mid ah haddaad la kulanti subaxa hore oo kaleeto inaad tidhahda saaka abshir ma aha waxyaalaha noocaasoo kaleahu nebigu diidan yahay sal alla wasalam baasaysi aan sabab muuqda lahayn inaad wax dhisatid shinni guuraysaoo kaleeto meel maraysa shimbir biday oo dhanka midigtaa u biday iyo mid bidixda u biday iyo waxyaalaha la midka ah oo kaleeto waxyaalaha noocaasahoo baasaysiga ah buu nebigu diidan yahay walaa haamata shimbirka guumaysta loo yaqaano baa carabtu aad u dhibcaan jireenoo waxay odhan jireen hadduu soo kusoo ag fadhiistooo kaagaciya iyo waxyaalaha la midka ah balaayuu sheegaya iyo dhibaato iyo shar soomaalida laftirkoodu saasay aaminsan yihiin habeenkii reerka hadday gumaysi ka agcido waxaa leeyahay caawa xaafadda meyd baa ka dhici doona qofkaasu ama bes u dhinto ama bir disho ama bal kusoo duusho laakiin caawa geeri baa taalla la odhanaya laakiin gallayr iyo quulle iyo hadday arkaan way bishaaraysanayaan quulleyda waxay leey nebigaa tusbaxa u geliyey galayrkana madad iyo waxbaa loo yaqaanaa waa la soo dhowaystaa labadaaan shimbir labadaba alla abuuray waa laba miskiin midkoodna shar gacanta kuma hayo midkoodna khayr gacanta kuma hayo inaad marka midna dhibsatid midna aad soo dhowaysatid daliil sharci oo kuu sheegayna uusan jirin dhaqankii jaahiliga weeyaan oo nebigu uu daaweynayay sala allahu calehi wasalam kan afraad bisha safar oo caadiga ahoo la yaqaano bay waxay samayn jireen gooni bay u dhibsan jireen dhibaatooyin gooniya ah inay leedahay bay aaminsanaayeen tii dhibaatada ahaydoo nebigu uu ay aaminsanaayeen buu ka daaweynayaa bisha safar wax dhib oo ay leedaho dadka ay u geysan kartaana ma jirto daatadeeda wax dheef ay kuu kordhin kartaana lama arko waa bil caadi oo jamaadaadkaa ka mid ah soomaalida waxaa jira maalmo iyo bilo ay dhibsadaan maalan geeloo kale waxay ku odhanayaan habeenka axaddaah oo kaleeta iyo hadduu biyo ku fadhiisto maaqan biyaha wax ka cabbee way dhibsanayaan bilo waxaa jira gabdhaha haddii la guursada aan lala aqalgelin ninku gabar buu la soo bixin tusaale ahaan waxaa la odhanayaa asbuucii noocaas ah iyo bishaasuu ku soo aaday gabadha reerka yaan la dhexgelin halka ha lagu karantiiro waa koronaan hadda la sheegayoo kaleeta laga dhigahaya khalaas meel bay ku karantiilahayaan gabadhii xaraga iyo zake iyo waxbay rabaan inay bixiyaan bil bay ku soo aadaysaa waxay leeyihin bishaan xoolaha wax lagama bixiyo war maxaa diidaya waxay leeyihiin bishaan xoolaha neef haddii laga bixiyo xerada neef ku hari mahayo ama xanuun ha u dhammaadeen ama cid kaleetoo xaalufisa ha ku yimaadeen baryo iyo wax kaleete bishaan waxaan bixinaya lama arko ku war magtayda isii oo masaakiinta sakadooda keen oo xaragadii xeerkii dhaq ahaan jirtay keen maya bil kale ka dhigo waxyaalaha noocaas oo kale ahi caadaa jaahili ah oo nebigu ummadda uu waxa weyaan ka zuulinaya weeye ayib axaadiid waxaa jirta ku tusinaysa xanuunku inuu isu gudbo inuu dad ka gudbo dad kaleetana galo inuu nebigu yidhahaa laga carar sala allah alayh wasalam ka carar xanuunka sidaad libaaxa uga cararaysaoo kaleeto xadiidkaana nebigu wuxuu leeyahay laa cadwa wax isu tillaabin la yidhahdo xanuun la isu gudbiyaaba ma jiro sidee lagu jamcinayaa wejkaa aan marnay oo ah markuu nebigu leeyahay ka carar qofka waxaa weeyaan barasta qaba iyo waxyaalaha la midka judaamka iyo qofka libaaxa saad uga cararayso oo kale uga carar iyo marka uu leeyahay xoolo xanuusan iyo kuwo kale yaan la isku darin iyo waxyaalaha la midka ah xanuunkaani waa sabab asbaabta ka mid oo la isku tallaasho marka ha la kala xadido ciddii xanuunsanayd iyo ciddii caafimaadka qabtay macnahaasaa lagu xambaaraha kan marka la leeyahay xanuun la isu gudbiyaa ma jirana waxaa lagu xambaarayaa waxaa lagaala dagaalamayaa inaadan aaminin xanuunku awood mustaqiloo madax bannaan inuu leeyahay taasaa laguu diidan yahay jamacaasaa ugu wanaagsan in lagu jamciyo culummada gobollo ka mid ah ayaa waxay mareen awjuuh kaleeto ay wax ku kala rajaxayaan qaarkood axaadiistan waxay leeyihiin ayadaa waa la nasakh kuwoodna waxay leeyihiin ayadaa wax nasakday oo kuwa sheegaya ka carar qofka judaamka qaba iyo xoolaha xanuunsan iyo kuwa kale yaan la isu keenin kuwaasaa la nasakhay leeyihiin qolba meel bay ku dhufatay laakiin wejkan ah in la jamciyo baa ugu raajixsan shiikh waxaa jira kitaab ka qoray alaxadiiu alcaqiida oo saxiixaynka dhexdiisa ahaatay allatii daahiruhaa fi tacaarud oo hal mujallad ah axaadiis muslim iyo bukhaari ku jirta oo daahirkeeda marka la fiiriyo dadku ay is odhanayaan waa iska hor imaanayaan xaggan aan iska hor imaanayno culummadu qaababkay uga hadleen buu jamciyey waa risaalo wanaagsan oo majiseru ku qaatay eh, xafidahu llahu tacala nin sacuudiyaan can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu can innabiyi sala allah alay slm waxaa ii qoran halkaas caninin canini baa ii qoran oo laba nuun ah waxaan filahayaa waa khata can innebiyi nebiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi laa cadwaa nebigu nebigeenaa leh laa cadwaa wax isu tilaabin la yidhaahdaa ma jirto xanuun gudbid ma jirto xanuun uu qof ka baxo qof kalena galo bidaatihi laakiin waa sabab asbaabta ka mid a ah. walaa tiyarata baasaysina ma jiro qolyihii nebi muuse loo soo diro reer bani israa'iil baa waxay yidhaahdeen waanu ku baasaysannay nebi muusow waanu ku baasaysannay adii cidda kula socota baasaysigiinnu aad wax baasaysanaysaan iyo dhibka idinku dhacay xay alluu ka yimi walaa haamata wax gumays la yidhaahdana ma jirto oo ayadu dhibaato gooniya wadata ama dheef kaliya keeni karta iyo madax kutida iyo waxyaalaha soomaalidu iska dhaadhiciyeen oo kaleeto ku sheekayn jira carruurta walaa safara wax safar la yidhaahdana ma jirto oo bil safar la yidhaahdo oo barako gooniya wadata ayadu iskeed ama shar gooniya wadata ayadu daatadeeda iyo iskeed ma i jirto alxadiiu saadisu wasituun xadiidka lixdan iyo lixaad can cabdilaahi bni cumar bni lkhadaab waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaalo uu leeyahay kullukum dhammaanteen raacin ilaaliyaal baa tihiin qof walboo dadka ka mida waa ilaaliy waardiyo wey wa kullukum dhammaanteenna mas-uulun waa la idin weydiinayaa mid walbo idinka idinka mid can raciyatihi ilaaladiisii iyo wuxuu karjoogaha ka ahaa waa la weydiinayaa fal imaamu ninka madaxweynaha ah oo hogaamiyaha guud ah raacin waa ilaaliye wa mas-uulun waxaa la weydiinayaa can raciyatihi wuxuu ilaalada ka ahaa ayaa la weydiinayaa ee shacabkiisii iyo wixii la raaciyey waarajulu ninku raacin waa ilaaliye iyo waardiye fii ahlihi fii ahli beytihi qoyskiisa ama gurigiisa ehelkiisa ayuu wuxuu ka yahay maamule wa huwa isaguna mas-uulun mid la weydiinaya weeye can raciyatihi cidda uu ilaaliyaha ka yahay mas-uuliyaddeeda waa la weydiin walmar'atu qofta dumarkaahi raaciyatun waa ilaaliyad fii beyti sawjihaa ninkeeda gurigiisa ayay ilaaliyad ka tahay wa mas-uulatun tu la weydiinaya weeye can raciyatihaa waxay mas-uulka ka ahaydna waa la weydiinayaa walkhaadimu qofka shaqaalaha ah raacin waa ilaaliye fii maali sayidihi ugaaskiisa ama sayidkiisa maalkiisa iyo xoolihiisu wuxuu ka yahay ilaaliye wa mas-uulun ku la weydiinaya weeye can raciyatihi wuxuu ilaalada ka ahaana waa la weydiinayaa warajulu ninku raacin waa ilaaliye fii maali abiihi aabbihii xoolihiisa wa mas-uulun ku la weydiinayo weeye can raciyatihi waardiyanimadiisa iyo ilaalinimadiisa waa la weydiinayaa wa kullukum dhammaantiin raacin mid walbo idinka idinka mida waa ilaaliye iyo la jire wa mas-uulun mid la weydiinayo weeye can raciyatihi wixii uu la jiray oo mas-uulka ka ahaa rawaahu albukhaariyu wa muslimun muslim iyo bukhaari baa wariyey alraaci waxaa loo yaqaanaa alxaafidu almu'tamanu almultasimu salaaxa ma'tumina calaa xifdihi raaciga waxaa loo yaqaanaa waa qof xaafid ah oo la aaminay wuxuuna iltisaamay oo tunka u ritay wixii lagu aaminay wanaaggooda inuu ka shaqeeyo maxaa laga rabaa marka qofka noocaasa shaygii uu mas-uuliyaddeeda tunka u rigtay inuu u cadaalad sameeyo xuquuqdiisa iyo masaalixdiisa inuu u istaago sida awgeed baa alimaamu alkhataabi wuxuu leeyahaa shan qolaa meeshaan lagu sheega xadiidku sheega shan qolo madaxweynaha kow ninka oo gurigiisa mas-uulka ah labo qofta dumarka ah oo gurigeeda mas-uulka ah saddex khaadimka afar wiilka ama ninka oo xoolaha aabbihii mas-uulka ah shantaa qolaa la sheega wuxuu leeyahay alimaamu alkhaaabi qolyahan shantaahi waxay isla wadaagaan mid walbo ayaga ka mid ah inuu raaci yahay shantuba intaasay ka samayn arraaci mid walbo waa raaci laakiin waxaa iskhilaafsan macaanida ricaayadooda iyo wax ilaalintooda kala duwan buu leeyihi see u kala duwan yihiin imaamka madaxweynaha ah ilaalinta looga baahan yahay waxaa weeye horta shareecada islaamka inuu waardiyeeyo xuduudda ilaahay inuu fuliyo khalqiga uu maamulayana cadaalad uu ku maamulo kulligood inuu cadaalad u sameeyo fa acti kulla dii xaqin xaqahu madaxweynaha intaasaa laga rabaa ummaddaa maamulkeeda loo dhiibay allah iska abuurtay oo addoommada iska leh dhulkana isagaa leh rasuul buu u soo diray kitaab buu u soo dejiyey manhajkaa ilaahay inuu ummadda ku maamulo cadaaladna u sameeyo macaanideedoo dhan cadaaladda way soo wadagelaysaa madaxweynaha arrintaasaa u taalla kow ninka ricaayadiisa iyo ilaalintiisu waxaa weeye reerkiisa suu u maamuli lahaa iyo hogaamintiisa iyo siyaasaddeeda inuu u istaago wax allaala waxay xuquuq u baahan yihiinoo ay ku leeyihiinoo awooddiisaana uu gaarsiiyo taasaa laga rabaa soon waxba kaa karan hadday tahay nolol hadday tahay mucaamalo wanaagsan xusnulkhuluq hadday tahay wax allaala wuxuu u awoodan inuu gaarsiiyo qaab wanaagsan iyo hanaan wanaagsanna uu ku maamulo qofta dumarkaa hee la qabo mas-uuliyaddeedu waxaa weeye gurigaas ay hooyada ka tahay inay maamusho owlaaddii meesha alla siiyeyna ay tarbiyo wanaagsan ku dadaasho gurigaasna ninkeeda ay uga khidmayso qof ninkeeda nafteeda u hurtan ay noqoto tadxiyo u samaysa oon waxba ka hagran oo la dadaasha ayadana mas-uuliyaddeedu middaa weeyaan buu yidhi ayib waxaa la mid a qofka khaadimka ah oo inta alaab loo dhibay alaabtaa ka shaqaynaya ama wax un lagu aaminay wixii oo loo dhiibay oo la yidha waxaan gacanta ku hayo hantidan maamul oo guryahan maamul inuu u istaago khidmo wanaagsan ka bixiyo si wanaagsanna ugu shaqeeyo cadaaladna uu ku dhaqaaqo kaasaa laga rabaa wiilkii la dhalayna waa la mid qof kasta oo xil haya ayaa soo gelaya masaajidka imaamkiisaa soo gelaya mu'adinkaa soo gelaya wariyaha saxaafadda waxa weyaan bahda saxaafaddaa soo gelaysa war la hubo inay tabiyaan dhaqanxumada ummadda ka ilaaliyaan wax wanaagsanna ummadday u soo bandhigaan waagii horeeto wax yar yay qaybta warbaahintu ahaan jirtay hadda laakiin nin walba iskiisubu wuxuu u furtay youtube markaasaa waxaa soo batay dad aad u dhaqan xun oo been iyo dacaayad iyo cay iyo dhaqan xumo iyo rabsho iyo ummada inay isku diraan soo dhigay canaawiin bay soo qorayaan ciwaanka iyo boorka meesha ku qoran iyo duxdiisa shaygan marka loo dega waa kala labo dadka noocaasa oo sidaa arsaaqda ka raadiya oo nolosha ka raadiya ilaahay waa ina ka cabsadaa youtube furasax mushkilo maleh laakiin wax adigana ku anfaca ummadaadana anfaca adduunkaaga iyo aakhiradaadana anfaca soo dhig ummadda shar iyo balaayaha ugu horseedi ayib macallinkaa la mida dadka waxbaraya waa mas-uuliyad saaran asagana waa inuu mas-uuliyaddiisa ka soo baxo dadkan uu waxbaraya wax wanaagsan baro u hagarbaxo dhaqan wanaagsanna uu uga tago madaxdii iyo xilkii baa la mid ah. hadduu yahay wasiir hadduu yahay madaxweyne hadduu yahay kuwa ka hooseeya kulligood way soo gelayaan maamulkii masaajidka kulligood way soo gelayaan nin walba oo xil loo magacaabay xilkaa inuu u istaago sida ugu wanaagsan baa laga rabaa ayib xadiidkaanu wuxuu sheegay oo meesha ku cad soona gelaya cumuumka noocaasa ah. waxaa la sheegay dad mas-uuliyaad haya madaxweynihii xaaskii la qabay ninkii qabay waxaa weeyaan wiilkii la dhalay shaqaalihii intaa midna qofkaan ahayn ka war madaxweyne ma ah aabbihiisna uma joogo ama xoolo uma dhiiban nin reer lana ma ahanoo laleeyahay waxa weeyaan wa mas-uulun fii raciyatihi xaas la qaba iyo afa meel degan ma aha khaadimna ma ah kaa maxaa u xal ah laftirkiisu waa mas-uul waxa ugu yaroo mas-uul ka yahay waa naftiis naftiisuu mas-uul ka yahay marka marka mas-uuliyad laga hadlahayo haysorane maxaan igaga galay mas-uulba maahi ah, hayru mas-uul ilaa waa nin macno la'aan ah marka qof aan mas-uul ahayn lama arko waxay culimmadu leeyihiin waxaa laga rabaa jawaarixdiisa iyo xubnihiisa inuu ka shaqeeyo wixii amaroo ilaahay iyo rasuulkiisa ka soo fula inuu qaato wixii nahyiya oo laga reebayna inuu ka haro isagoo ilaahay dartii arrinkaa u samaynaya hadday ficil noqoto wax la samaynayo iyo hadday noqoto nudqi oo wax lagu hadla ah iyo hadday noqoto ictiqaad iyo wax la aamino kulligood waa mas-uuliyad saaran inuu ficilkiisa hagaajiyo carabkiisa dhowroo wax wanaagsan ku ah, cabira carabkiisa caqiidadiisa iyo niyadiisana wax wanaagsan uu niyeysto oo aaminsan yahay mas-uuliyad saaran weeye jawaarixdiisa iyo afka iyo dareemayaashiisa kulligood waa raciyad iyo shacab uu maamulayo ilaahayna uu weydiinayaa qiyaamada subxaana wa tacaala can cabdillaahi bni cumara waxaa laga wariyay ibn lkhadaab radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul allaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaalo uu leeyahay kullukum dhammaantiin saad u dhantihiin mukallafiinay qof walbo idinka idinka mida ah raacin waa la jire qofka xoolaha la jira haddaad u qabtid keligii inuu xoolo jir yahay dad badanoo waxaa jira jirayaal ah haddaysan xoolo la jirin naftooday la jiraan oo dadkooday la jiraan oo ummad bay la jiraan oo raacayaan wa kullukum dhammaantiinna mas-uulun mid la weydiinaya weeye qof walba su-aal baa u taalla qiyaamada ayib maxaa la weydiinayaa can raciyatihi ilaaladiisii ayaa la weydiinayaa iyo wuxuu mas-uulka ka ahaa falimaamu imaamku raacin waa ilaaliye wa mas-uulun ku la weydiinaya weeye can raciyatihi wuxuu ilaalada ka ahaa ayaa la weydiinayaa warajulu ninku raacin waa ilaaliye fii ahlihi waxaa weeyaan qoyskiisa iyo cidda nafaqadooda laga rabo aabbihii iyo hooyadii iyo xaaskiisa iyo ilmihiisa iyo waxaa weeyaan ilaaliyahooda weeyaan wa huwa isaguna mas-uulun ku la weydiinaya weeye can raciyatihi ilaaladiisii ayaa la weydiinayaa iyo raciyadiisii iyo raacidiisii walmar'atu qofta dumarka ahy raaciyatun waa ilaaliyad waa waardiye fii beyti zawjihaa ninkeeda gurigiisa ayay waxay ka tahay mas-uul waa inay si wanaagsan gurigii u maamusho uga shaqayso u hagarbaxdo nadaafad hadday noqoto hadday noqoto ixtiraam inay kula noolaato hadday noqoto cifada iyo dhowrsoonida inaysan hooyo la qabo oo guri degan gogoldhaaf iyo aysan samayn inay meelo kala gacmogacmayso ama u haqaltaagto ayib fii beyti zawjiha wa mas-uulatun mid la weydiinaya weeye can raciyatihaa ilaalinteedii iyo la jiriddeedii waa la weydiinayaa sidee uga soo baxday mas-uuliyaddiisii baa la weydiin gurigaas waalkhaadimu qofka shaqaalaha ah raacin wuxuu ilaaliye ka yahay fii maali sayidihi ugaaskiisa ama sayidkii xoolihiisa wa mas-uulun ku la weydiinaya weeye can raciyatihi la jiriddiisa iyo ilaalintiisana waa la weydiin warajulu ninku raacin wuxuu ilaaliye ka yahay fii maali abiihi aabbihii xoolihiisa weliba hadduu daciifo ama uu kuu dhiibo oo ku yidhahdo aabba xoolahan inoo maamul inoo rogrog reerka ka biil waa inaad si wanaagsan u maamushay wa mas-uulun ku la weydiinaya weeye can raciyatihi la jiriddiisa wa kullukum dhammaantiin haddana dib baa loogu noqday raacin ilaaliyaati mid walbo idinka idinka midana wa mas-uulun mid la weydiinayo weeye can raciyatihi ilaaladiisa alxadiiu saabicu wasituun xadiidka lixdan iyo toddobaad marwiyun waxaa laga wariyey can ibni mascuudin radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama yaa macshara ashabaabi dhallinyarada kulankoodow man qofkii istadaaca awooda albaa'ata guur falyatasawaj ha guursado fa innahu guurka ayaa aqadu u laabid badan lilbasari aragga indhaha wa axsanu asagaa u dhowrid badan lilfarji xubinta taranka waman ruuxii lam yastadic aan karin fa calayhi korkiisa waxaa ahaaday bisawmi afhaysasho iyo inuu soomo fa innahu soomku lahu ruuxaas wuxuu u yahaa <coughs> wijaa'un dhufaanid iyo xaniyabixin rawaahu albukhaariyu wa muslimun muslim iyo bukhaari ayaa wariya xadiidkan xadiidkan waxaa jira cuhmaan iyo cabdulaahi bn mascuud baa waxay ku kulmeen mina inay ahayd baan filaya markaasuu inta la hadlo wuxuu ku yidhi abu cabdiraxmaanow gabar yaroo gashaanti ah oo muddooyinkaaga hore ku soo xasuusisa makuu guuriyaabi ah, taariikhdaada hore te dib kuugu celisa oo gashaantio gabar yar makuu guuri makuu guurinaa nin meesha joogo ardaysa ka midu inta uu yeero u sheego wuxuu yidhi xadiidkaanu usoo deliishado marka uu markaa ka wado war hadda anugu oday baan ahay xaajadaasna hadda uma diyaarsaniye raggii dhallinyarada ahay oo layidhi ha guursadeen waa kuwaana yaa macshara shabaab xadiidkaa nebigu wuxuu kula hadlay dhallinyarada dhallinyaroy guursada qofkii awooda guurka baa'adu waa maxay culummada qaar ka mida waxay leeyihiin waa galmada qofkii raganimo leh oo dareen shahwale rag iyo dumar kuu doonaya ha noqdee ha guursado qolyana waxay leeyihiin hadda dareen hadduu leeyaho shilin uu ku guursado uusan hayn muxuu samayn waxaa laga hadlayaa waxaa weeye waa qofkii dareen leh oo hunguri iyo hanu uu kaga jiro inuu guursado kow awooddii uu reerkan ku maamuli lahaana leh hadday dhaqaalo noqoto iyo hadday karti noqotaba leh labadaa markay isugu kaa darmato oo haddii aad dhaqaalihii reerkan aad ku dhisi lahaydna aad haysid amaad helaysi xaggana dareenkii shahwo awooddiisa aad leedahay markaa weeye markuu nebigu ka hadlaya sala allah alayh wasalam waxay culimmada qaar ka midu tilmaameen oo sheegayaan jacaylka waxa loo yaqaano waxa la isu guursadaa dee waa jacayl jacaylkii unbaa macaani leh jacaylka waxa loo yaqaano waa xanuun jacaylka nin iyo qof dumara dhex maraa oo guur u sababaa waa xanuun bay yidhaahdeen shareecaduna waxay u samaysay laba daawo labadaa daawo mid ka mid ihi waa asal midka labaadna waa bedel asalku waa maxay asagaa lagu hormaraya kaa haddii la waayo maxaa bedel noqonayana waa kan labaad shareecadeennu waxayna baraysaa kan koobaadi inuu yahay qofkii awooda ha guursado malfam qodobkaa dhallinyaronimada iyo dareenkan shahwo oo qofka dhibaysaay mushkiladeedu waxa weeye daawadeedu waa inuu guursado hadduu awoodi waayo ka war shahwadii waa dhibaysaa laakiin ma haysto dhaqaalo uu ku guursado wax markaa guurkii beddelkiisahaa la baray oo waxaa la yidhi ha soom oo soomka muxuu ka faa'iidayaa laba qodob labadaba waa ka faa'iidaya ajar iyo hawaab wuu ka heli oo dee nebi moxamed warkiisii buu qaatay sala allahu calayhi wasalama qodob labaadna wuu ka helayaayoo shahwadaan dhibaysa ayuu soonku jabinayaa buu nebigu sal alla alih wasalam shahwada soonkaa jabinaya isagaa marka hakinaya waxaa laga yaabaa inaad istiraahdid inaan isku dayaan damcayo waaba ka sii darayba inay dadka qariiradaan baa laga yaabaa ah, oo markaan xoolahaan ku guursaday waayey ayaan idhi soon oo shahwadii waaba sii korortayba culimmada qaarkood baa waxay leeyihiin marka soonku bilowga kugu yahay dareenkaagii shahwo inuu kaco waa wax iska dabiici ah laakiin markaad muddo la socotid oo muddo soomaysid marka dambeeto hawshaa nebiga sal allah alih wasalam baa kugu soo baxayso dareenkaagiishaha shaha wuu daciifayaa marka wuu daciifaya ayib xadiidkan wuxuu dhallinyarada ku dhiirigelinayaa ummadda islaamka inay guursadaan walidaalika bukhaari baa wuxuu wariyey saciid ibnu jubayr baa waxaa la kulmay cabdulahi ibnu cabaas markaasuu su-aal weydiiye wuxuu ku yihi hal tasawajta war ma guursatay markaasaan ku yidhi laa maya ma guursan markaasuu wuxuu ugu yidhi fatasawaj warniyahu guurso fa inna khayra haadihi اlummati akaruhaa nisaan ummadda nebi moxamed waxaa ugu khayr badan kuwa ugu dumar badane warniyahu kelinimada ka baxoo guurso buu yidhi oo guurso xadiidku marka wuxuu inoo faa'iidaynayaa dhallinyaronimada nebigu uu cabbiray wuxuu ku doortay leeyihiin qaalib ayagu dareenkaa shahwo awooddaasi ku badanta laakiin odaygii sidii dhallinyaranimada u dhaqmahaya oo xooggoodii leh oo kartidoodii leh awoodna leh asagana hawshaa waa u taalla ah, hadduu kartina leeyahay dhaqaalena leeyahay xaaraamka ma aha waa guursanaya asuguna waa inuu guursado ayib waxyaalaha mashaakilka oo maanta jira waxaa ka mid ah da'yartii in lagu mashquuliyey waxbarasho gabdho iyo wilalba sax waxaa la baro laakiin adiga waxaa kuu muuqata inay waxbartaane asagu wuxuu dareemayaa waxaadan adigu qabin waa kobcay waa qaangaaray waxbuu cunay waxbuu cabbay jirkiisii baad kobciso waa dhaqaalaysay qofkan ilaahay wuxuu ku abuuray dareen dan kama lihid marka jaamacad ka bax soco digtooro diyaari dhakhtarnimo diyaari markaasaa waxaa laga yaabaa inta dhakhtarnimada uu diyaarinaya ama waxbarashadaa kale uu wado anshaxxumo iyo wax badan oo khaldan oo diinta islaamka ka soo horjeeda gabdhihii iyo wiilashii inay ku dhacaan wadamada aan ku noolahay hadda ayagu waxayba fududeeyeen baa wax saaxiibtinimo la yidhaahdo gabadhii toddobiyo tobanka jirtay lama guursan karo laakiin saaxiibku waa u bannaan yahay saaxiib way samaysan kartaa si mashaakilkaa marka looga baxo dhallinyaranimada dhallinyarada waa in loo guuriyo hadda ka hore waan tibaaxo waan tilmaamo waa in loo guuriya dhallinyarada wiilasha iyo gabdhahaba la ysku asturo laga shaqeeyo loo fududeeyo waxaa weeye khayrna waa laga waxbarashadana caqabad ku noqon mayso waxbarashadana caqabad ku noqon mayso ayib xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideeyey laba waxyaalood oo guurku uu leeyahay oo faa'iide ah inuu qofku meelaha u hanqaltaago imaanla'aane ku dhacdo oo maanta o dhan wax ilaahay ka xarimay uu fiiriyo oo jinsigii kale ah maalan ninkii inuu fiiriyo dumar ajanebi kaa maantaoo dhan ama dumarkii ay fiiriyaan rag ajanebi kaa ammaantoo dhan oo shahwe ahaanna la isu fiirinayo xadiidkan wuxuu ina tusinayaa haddii la guursado arrinkaas daawadeeda in la helay oo ishaadu ay kuu laamayso kow farjiga qofka oo zina laga yaaba inuu in badan ku fakaro markuu dareenkan dareemo meeluu ku gutana uusan haysanna ayadana daawadeedii in la helayo haddii uu qofku guursado meeluu dareenkiisii ku gutuu helaya waa laba faa'iido marka indhihiina waa u daawo farjigiina waa u daawo khalaas yaa macshara shabaab man istadaaca minkum ulbaa'ata falyatazawaj taasuu marka xadiidku inoo faa'iidaynaya ayib xadiidku wuxuu culimmada qaar ka mid ay ah u deliishadaan siigaysiga waxa loo yaqaano qofku gacanta inuu biyaha isaga keenaayay inay xaaraam tahay see ugu deliishadeen waxay leeyihiin xadiidkaana wuxuu sheegay qofkii awoodaa ha guursado kii aan awoodinna ha soomo hadday jiri lahayd wax saddexaad oo xal ah nebigu waa sheegi lahaa sal alla alih wasalam oo wuxuu odhan lahaa kii guursan waaya gacantiisa ha aroos haddii markaa aan la odhan meelahaas waxaa ka raadiyo waxay culimmadu u deliishadeen inay arrintaasi tahay xaaraam waana wax aad u qaabdana dhakhaatiir badan oo ka hadashay oo wax ka qortayna waan arkayoo waxay leeyihiin caafimaadka xataa qofka mustaqbalan uma fiicna raganimadaa ka zuulaysa dareenkiisa shahwaa daciifaya ah xanuunno badan bay keentaa marka guurso haddaadan awoodin soon soonkaad ajarna ka helin shahwadan ku dhibaysana kaa daciifinayee waxaad ajarna ka helaysid shahwadiina kaa daciifinaya ku dhibayey iyo wax xanuunna aad ka qaadaysid dembina kaasoo soo gaarayo labadaha isku doorsan can ibni mascuudin waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam yaa macshara ashabaab dhallinyaronimada kulankood dhallinyarada kulankoodow rag iyo dumarba nebigu waa la hadlaya dhallinyaroy man ruuxii istadaaca awooda albaata guursasho guur qofkii awooda waa qof guurkan wixii ku bixi lahaa iyo reerkan maamulkiisa kara wey dareenkiisina caadi uu yahay qof caniin ah oo aan dareenba lahaynoon laguma ogaynba milyan xoolaha hadduu haysto guurka muxuu soo kordhin gabdhahu gabdhahunbuu lu goynayaa wuxuu soo kordhinaya ma leh marka qofka lala hadlayaa waa qof dareen leh laakiin lagala hadlaya dhaqaale haddaad ku darsateed guurso falyataزawaju ha guursado fa innahu guurka ayaa aqadu u laabid badan lilbasari aragga inaadan xaaraan u hanqataagin qofkii iimaan leh sida awgeed ba axaadiista waxaa ku soo aroortay qofkii guursada diintiisii haafkeed baa u dhammaystirantaye haafka kaleetana taqwo ilaah iyo iimaan ha ku buuxsado khalaas wa axsanuu asagaa u dhowrid badan lilfarji xubinta tarankana sababtoo a ah markuu dareen shahwo qaadaba meeluu ku gutoo xalaalu heli bal markaad gudatad ajar ka helaysa reerkaaga markastood la kulantid ajar baad ka heli hadday niyadu kuu hagaagto shahwadaadii gudatay ajar baad helin carruur baa kuu dhalanaysa waad barakaysanta waman ruuxa lam yastadic aan karin awood uma leh inuu guursado fa calayhi korkiisa waxaa ahday bisowmi soom inuu soomaa laga rabaa fa innahu soonku lahu ruuxaas wuxuu u yahay wijaa'un dhufaanid neefka haddii la tumo ama xaniyaha laga siibo dareenkii shahwa waa ka dhintaa marka kanu waxa weeye wuu daciifinayaa hadhow hadduu dhaqaale helo oo cunto fiican cuno oo waxa weeyaan uusoo noqonahaya kaa tegi mayso kaa zuuli mayso culummada qaar baa waxay yidhaahdaan waxyaale waxaa jira dadka qaar lagu aafayo o ay leeyihiin waxaa la isticmaalaa malmalkoo kaleeta iyo waxyaalahaasaa la isticmaalaayo dad bayba ka guurtayba dareenkiiba intay isticmaaleenba marka waxyaalaha noocaasa iska dhaaf daawadaas nebi maxamed uu ku siiye qaado sala allahu caleyh wasalam rawahu lbukhaariyu wa muslim alxadiiu aaminu wtiscuun wasituun xadiidka lixdan iyo siddeedaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi tunkaxu waxaa loo guursadaa oo loogu xishaa almar'atu qofta dumarkaa liarbacin afar waxyaalood haddaad aragtid nin gabar guursanaya wuxuu uun u guursaday afar midkood weeye limaalihaa xoolaheeda iyo beesadeeda inuu ugu xishay oo uu leeyahay xoolaad ka dheefaysa kow walixasabihaa sharafteeda iyo nasabkeeda inuu u guursanayo walijamaalihaa bilicdeeda iyo quruxdeeda inuu u guursanayo walidiinihaa iyo diinteeda inuu u guursanayo kee ugu qaymo badan afartaas diinta soo maaha laakiin asaga ugu dambeeya fiiriya afartii marka la tiriye tirsi ahaan marka la yidhaahdo welidiiniha baa loogu dambaysay sooma aragtaa macno weyn baa ku aasan in welidiiniha la liidaya hamoodinina fadfar ku guulayso bidaati diini midda diinta u saaxiibka ah taribat yadaaka labada gacmood dhulka la gale gabadhii diin loo aragtayaysa ku dhaafin abshirbacadla meesha uu yidhi way hal ama laba ka qaba ayaan lagaa qadini rawaahu lbukhaariyu wa muslim muslim iyo bukhaari baa wariyey xadiidku wuxuu ka hadlayaa waxa ay rag dumar ugu xishaani waa un saddexdaas afartaas weeye inaad qoftaan maalkeeda ugu xilato dan kale aadan kala ahayn maya inaad ugu xilatay qoys wanaagsan oo ay ka soo jeedo oo sharaf leh oo bulshada dhexdeeda magac iyo maamuusku leh ayada fiirin mayse ardaal hadday tahay iyo doqon hadday tahay iyo hadday foolxun tahay midna fiirin mayse laakiin waxaad leed war waa qof ree hebel eh. ah laf xun ma lahad leedaha marka ree hebel khalaas saasaad u guursatay ama ma ahane bilicdeeda iyo bidhaanteeda inta u bugtaa waxaa tidhi war waa xuurulciintii tanu idhaafi mayso akhlaaqdeeda maadan eegin diinteeda maadan eegin dadnimadeeda dabeecaddeeda midna maadan fiirin waxaa tihi tan tan ayadaa waxa waa lagu janna tagahaya tan afraadi waxaa weeye waxaad ugu xilitay waa un nebigu taasuu ugu dambaysiiye wuxuu ugu dambaysiiye xugun buu raacinayaa nebigu sala allah alayh wasalam xugun buu rabaa inuu cillayuu rabaa markuu diintii sheegayba wuxuu yidhi ku guulaysa taas wax akhlaaqa laakiin lama sheegin ninka markii nebigu uu ka hadlayay wuxuu yidhi idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu markuu idin yimaada nin diintiisa iyo akhlaaqdiisa aad ku kalsoon tihiin laakiin gabadhii waxaa la yidhi diintii keliya halkan maxaa ka maqan akhlaaqdii talo maxay u maqanta wadaad oo ka hadlaya arko wuxuu yidhi dumarku inta badan xoogaa dabciga iyo akhlaaqda oo ku liitaanbi laakiin waxaa ka hoos baxday wadaadkaas khayr allaha siiye xadiidkan xadiiaan ahayn baa jiro abu saciid ulkhudri uu warinayo ibnu xibbaan iyo xaakim iyo kayrkoodna ay wariyeen xadiidkaasu wuxuu sheegayaa rasuulku inuu yidhi tunkaxu lmar'atu calaa ixdaa khisaalin alaatin qofta dumarkaa waxaa loo guursadaa saddex waxyaalood mid un ayaa loo guursadaa markaasuu nebigu sheegay tunkaxu lmar'atu calaa maalihaa xoolaheeda waa loogu xishaayo waa loo guursadaa wa tunkaxu lmar'atu calaa jamaalihaa quruxdeedana waa loogu xishaayo waa loo guursadaa wa tunkaxu lmar'atu calaa diinihaa diinteedana waa loogu xishaayo waa loo guursadaa fakhud daata diini waalkhuluqi taribat yamiinuk midda diinta iyo akhlaaqda u saaxiibkaa qaado midigtaadu ciidda ha gashay bu nebigu sal alla alih wasalam marka muxuu xadiiskaasu sheegay addiin waalkhuluq rag iyo dumarba marka waa laga maarmaan inay gabadhu diinna leedahay akhlaaqna leedahay ayadiyo diin le akhlaaqna le baa waxaa dhici karta ilaahay inuu isugu daro inay qurux badan tahay kow inay xoolo leedahay labo inay qoys sharaf laho wanaagsanna ka soo jeeddo afar waxaagi waxaa lakugu dar soo maa afarta waa isku waa nicmo nicmo weeye barwaaqo waxaa dhici karta inay qayb ka mida ku sifaysan tahay diintii way leedahay lakiin waxaa laga yaabaa baa ka maqan waa barwaaqiya khayr ayana mar hadday diin leedahay diintii way leedahay laakiin ma qurux badna boqolaal qurxa badan waan diin lahayn bay ka fiican tahay laga quusay calow dumarkii markay diraca qaateen absharbacadla gabigiis inu saasaabaan malaynahaya mid kastooo quruxsanayd rabbigay waa qayaxyaabi mar haddaysan quruxdu diin lahayn oo aysan akhlaaq lahayn oo aysan sirriigasho lahayn oo dhaqan aysan lahayn wax qaymahay quruxdu leedahay lama arko quruxdu waxay qaymo ku leedahay inay diin leedahay ayib xadiidkaas culummada qayb baa waxay u deliishadaan xadiidkan aan dul joogno gabadha quruxsan in la guursadaa inay mustaxab tahay mustaxab laakiin waa goorma wax kaloo quruxdaa ka hor yimaadaa haddaysan jirin wax kaloo quruxdaa ka hor hadday qurux leedahay laakiin aysan akhlaaq lahayn oysan diin lahayn oo dabci lahayn oo dadnimo lahayn quruxdeedan marka meeshan bomba maxaa lagu falhayaa ah, quruxdan keli waxba soo kordhin mayso ayib inay qurux leedahay inay akhlaaq leedahay inay diin leedahay kulli waa wax waa wax loo guursan karo mushkilo male ninku hadduu gabadha ku raaco maal ama uu ku raaco mansab ama uu ku raaco qurux laakiin hadday intaa ku darsata dhaqaanxumo diinta ilaah ka soo horjeedaa wax qaymaa ma leh wuxuu ku doortayna naf ma leh ayaduna qayma ma leh wax qaymaa ma leh waxaa habbooni marka waa diinta sababtu waxaa weeye gabar diinle markaad guursatid xaqaagay taqaano ilaalinaysaa waxay labaadoo garanaysaa xaqa rabbigeed waxay garanaysaa gurigan waajibaadkiisa waxay garanaysaa ilmaha tarbiyadooda iyo akhlaaqdooda wixii xaqoo aad ku lahayd bay kuu samaynaysaa marka saasuu nebigu wuxuu ku dhiirigeliyey qofta akhlaaqda iyo diintale in la guursada ninkuna waa sidoo kaleeto ninkuna waa sidoo kaleeto akhlaaq leh diin leh oo dabci leh ayaa laga fiirinaya qaabka ayaa loo fiirinaya ayib can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allaahu tacaala canhu anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi tunkaxu waa la guursadaa almar'atu qofta dumarkaa liarbacin afar limaalihaa xoolaheedaa loo guursadaa inay xoolo leedahay waa loo guursadaa ragbaa baa ugu xisha walixasabihaa sharafteedana waa loo guursadaa oo inay tahay qof mansab iyo jaga weyn haya ama ay dad wanaagsan oo sharafu xagga nasabka ka soo jeedo walijamaalihaa quruxdeedana waa loo guursadaa walidiinihaa diinteedana waa loo guursadaa waxaa rag ay dumar ugu xishaan waa intaas intaasu nimbo dhanka fiirinaya fadfar ku guulayso bidaati diini midta diinta u saaxiibka ah sidaa awgeed baa nebigeenu sheegay sala allah alih wasalam inay adduunyadu tahay addunya mataac adduunyadu waa raaxo khayru mataacihaana waxa weeyaan ugu khayr baa almar'atu saalixa qof dumaroo wanaagsan sidaa awgeed buu nebigu ledaa sallat ilmar'atu khamsahaa wa saama shahrahaa wa xafidat farjahaa wa ataacat baclahaa hadday qofta dumarkaahi shanteeda salaadood tukato bisheeda rabadaanna ay soonto ninkeedana ay ateecdo farjigeedana zine iyo xumaan ka ilaaliso siddeedda albaab oo ay jannadu leeyihiin baa waxaa la odhanayaa kala dooro midkaa rabtina ka gal maxay ku mudatay laysa bijamaaliha maxay ku mudatay laysa lixasabihaa maxay ku mudatay laysa limaaliha waxay ku mudatay waa mar'a saalixa mutadayina weeye diin ilaahay bay ku dhaqantay subxaana wa tacaala salaaxeedu marka waa diinta fadfar ku guulayso bidaati diini diinta midka u saaxiibka ah oo diinta leh taribat yadaaka labadaada gacmoodba eh, dhulka ha ku dhegeen waa kelmad war inkaar qabe ama bala kugu dhacdaye waxa weyaan ka faa'idaysa weeye oo habaar suuradeeda u eg tahay laakiin curfiga iyo iska caadada aan wax dhibaa lahayn ayib xadiikaas marka afartaa qodoba dumarka loogu xusho ayuu inoo sheegay alxadiiu ataasicu wasituun xadiidka lixdan iyo sagaalaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama istowsuu isu dardaarma binnisaa'i haweenka khayran wanaag fa inna almar'ata qofta dumarkaa khuliqat waxaa laga sameeyey oo laga abuuray min dilacin waxaa weeyaan feer acwaja ee qalloocsan wa inna acwaja shay-in shay midka ugu qalloocsan fi dilaci feerahana aclaahu midda ugu sarraysa weeyaan in dahabta haddaad doontid tuqiimu inaad toosisid hu feertaas kasartahu waa jabinaysaa biyu nebigu sal lla alay slam wa in taragta haddaad ka tegtid hu feertaa qalloocsan lam yazal ka zuuli maayo acwajo inuu yahay mid qalloocsan istowsuu isu dardaarma binnisaa'i dumarka khayran wanaag isu dardaarma xadiidkan bukhaari rawahu lbukhaariyu wa muslim muslim iyo bukhaari baa wariyey bukhaari wuxuu u baabaysaa baabulwsaati binnisaa in dumarka la isu dardaarmay oo si gooni ah nebigu uu dumarka ragga ugala darda ragguu la dardaarmaya dumarka xuquuqdooduna kala hadlaya wuxuu nebigeennu ina leeyahaa ragow dumarka isu dardaarma qaarkiin qaarka kale ha u dardaarmo ha yidhaahdo gabdhaha xuquuqdooda ilaaliya ha ku tacadinina ha dulminina meel ha kaga dhicinina si wanaagsan oo gobannimo iyo sharafla ula dhaqma qaarkiin qaarka kale ha u dardaarmo dumarka wanaag iyo ixsaan in loo sameeyo ayib wuxuu nebigu markaa sheegay qofta dumarkaa feer abuuran feeqa loocsan baa laga abuura oo culimmada qaar baa waxay leeyihiin waxaa loola jeedaa xawaa umunaa xawaa markii la abuurayay feerta nebi aadanoo ugu sarraysa ayaa laga abuura feertaasna waa qalloocanta sidaasaana rabbi ku abuura haddaad feertaa ilaahay qallooca ku abuuray aad tidhahdee waan toosinayaa lig baan ka dhigahaya ayadoon meel la ka qalloocnayn rajo lagama qabo inay kuu toosto markaad qabatoo tidhahdee waan diisayaa oo waxa weeyaan waan toosin way jabaysaa qofta dumarkaana qalloocaasaa ku jira weligeed si kastay u wanaagsan tahay qalloocaasaa ku jira haddii qalloocaas marka aad ugu dulqaadatay feertaadaba waataa dhib kuguma hayso ayadoo qalloocsan bay feerta kugu taallaa inay qallocsan tahay ceeb ma aha ilahay baa saa abuuray saas ma aha dumarkuna dhaqankan inay leeyihiin waxaa weye ilaahay baa ku abuuray adiga marka haddaa rabtay qoftaa guursanaysa inay noqoto malaa'ig aan wax ka dhacayaa jirin waa khaldanta qofta dumarkaana ninkay guursanayso raadinaysa hadduu noqdo nin aan wax khaladaba lahayn ayana waa khaldanta labadaba laf bay toobin ku hayaan gabadha aad guursanaysaay waa gabadha nebigu uu ku tusaalaynaya feer qalloocan inay tahay sina aysan kugu toosaynin wax kastood ugu bogtid wax badanoo waxaad arkaysaa naftaadu ay dhibsato ninkuna si kastood ugu bogtid waxaad arkaysaa wax badanoo isleedahay alla kan hadduusan lahaan lahayn nin fiican buu noqon laha ayib culimmadu marka waxay leeyihiin qallooca noocaasihi marra ka tegi maayo waa wax ku dabeecaysan waxaa mar kale leeyahay qalloocedaa ha loogu dulqaato waa fil umuuri almubaaxa arrimaha iska caadiga ahoo iska bannaan weeye laakiin qalloociya hadduu gaaro macsiyo ilaahay iyo rasuulkiisa ay ku caasinayaan intaad ku aragtay inaad tidhahda awalba feer qalloocan baa laga abuuray salaad la'aantaada iska wado awalba feer qalloocan baa lagu abuuray soonqa ah, waxba ha soomi awalba feeroo weligaa awalba iska taagnaatay islaantaduna aysan salaada tukan adna aad xadiidkan u deliishanayso ad leeda waa qalloocan taha nebigaana yidhi toosi mayso mtama wax laga hadlayo arrimaha mubaaxa ah oo caadigaa iyo xuquuqaad adigu leedaho ka tanaasuli kartid iyo waxyaalahaasa laga hadlaya laakiin wixii macaasiya maya wixii macaasiya waa inay toosto ku toos dhis daacada ilahay ku toosna u sidoo kaleeto wixii waajiboo lagu lahaa ka tegitaanka ay ka tagtayna ayadana kuma jirto fi lumuuri almubaaxa ayuu xaafid ibnu xajar ishaaraya fatxubaariga raxmat ullaahi calayh taasi marka waa waa qodob culummadu ay ishaareen waxay culimmadu leeyihiin xadiidkan wuxuuna tusinayaa inuu ninka raggaahi dumarkiisa kula dhaqmo mudaaraad waxaa laga yaabaa waxyaalo badan in lagu saaro marka mudaaraad inaad la timaadid iyo la warwareeg iyo waxa weeyaan waxyaalo badan oo aad la timaadid aad kula dhaqantid taasaa waxay soo jiidaysaa quluubta waxayna keenaysaa in reerkii uu sii jira taasaa keenaysa wuxuu kaloo xadiidku ina tusinayaa siyaasadda lagula dhaqmayaa inay ka mid noqoto alcafwu bihinna in la cafiyo wax badan oo xuquuqdaadoo aad ku leedahay inaad ka tanaasushid oo aad cafidid ayadana xadiidku culimmadu way u deliishadaan sababtu waxa weeyaan bay leeyihiin ninkuu qof dumar ah oo uu ku dego oo uu la kaalmaysto oo uu maslaxadiisa tiisa akhraba u kaalmaysto ma ka maarmayaa leh qof taas aadan ka maarmaynna qalloocaasaa jira ama qalloocaa ku wado ayadoo sideeda u qalloocan baad ku raaxaysan caruurtay dhalin reerkaa dhisnaan wuu sii jirin jannada inaad isla gashaan baa laga yaaba haddaad tidhaahdee qalloocaan maya inaan lugta saaro weeye inaan toosiyo weeye musqulluxu waxaan ka dhigayaa marka xalay dhalay ah ma suurtoobayso sidaa awgeed baa culimmada qaar waxay leeyihiin waxaad mooddaa xadiidku inuu leeyahay al-istimtaacu bihaa laa yatimu ilaa bisabri calayha inaad ku meel gaartid oo ku raaxaysatid oo ku caruur dhashid ma dhammaystirmayso ilaa dhibkeeda inaad ku adkaysato ku sabartid maahan halkaa qodoun kugu suurtoobi kartaa istawsuu binnisaa'i khayran isu tardaarma marka khayr wanaagooda ha iskala taliyo ha iskala shaqeeyo can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhu <clears throat> qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam istawsuu isu dardaarma binisaai haweenka khayran wanaag jiilba jiil ha u dardaarmo qofba qof ha u dardaarmo dumarka khayr iyo wanaag iyo ixsaan in loo sameeyo fa inna almar'ata qofta dumarka khuliqat waxaa laga abuuray min dilacin daadka waa la hoos dhigayaa dilac ayaa la odhanayaa ayib waana la kordhigi karaa acwaja ee qalloocan wa inna acwaja shay-in shay midka ugu qallooc badan fi dilaci feerahana aclaahu kan ugu sarreeyo weeyaan in dahabta haddaad tagtid ama aad doontid tuqiimuhu inaad toosisid kasartahu waad jabinaysaa dumarka haddaad doontid inaad toosisid oo sidaa rabti ka dhigtidna toosintaas waxay keenaysaa inaad furtid markaas oad kala tagtaa wa in taragta haddaad ka tagtid hu feertii waxaa hu'da loo celinahayaa iyo tuqiimuhu iyo waa dilacii weeye lam yazal ka zuuli maayo acwajo inuu yahay mid qalloocsan istawsuu isu dardaarma binnisaa'i dumarka khayran wanaag alxadiidu sabcuun xadiidka toddobaatanaad wa canhu can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi waalihi wasalama idaa dacaa markuu u yeedho alrajulu ninku imra'atahu xaaskiisa ilaa firaashihi gogoshiisana uu ugu yeedho oo fa abad ay diiddo an tajii'a inay u timaado oo fa baata sidaa uu ku baryo qadbaana xaaluu yahay mid caraysan lacanat waxaa lacnadaysa haa qofta dumarka almalaa'ikatu malaa'igta ilaahay baa lacnadaysa xataa tusbixa ilaa ay ka waabarisataa lacnadaasu ku soconaysa rawaahu lbukhaariyu wa muslim muslim iyo bukhaari ayaa wariyey fii saxiixi muslim waxaa ku sugan inuu nebi dhaartay oo yidhi waladii nafsii biyadihi ilaahiga naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye maa min rajulin yadcu imra'atahu ma jira nin xaaskiisa ugu yeeraya ilaa firaashihaa gogosheedii iyo sariirteedii oo fata'ba calayhi ay diidayso ilaa kaana aladii fi samaa'i saakhitan calayha xataa yarda canha ilaa ilaahiga makhluuqiisa ka sarreeya u caraysnaanayo qoftaa dumarka ah ilaa ninkeeda uu ka raali noqdo caradaasaa ku soconaysa waxaa jira xadiid culummada qaar ka mid ee ay sugeen qaarna ay leeyihiin waa munkar ibnu xibbaan iyo ibnu khusayma iyon ay warinayaan min xadiidi jaabir oo marfuuca oo la leeyahay nebigaa yidhi alaaatun laa tuqbalu lahum salaah walaa yascaduu lahum ila asamaa'i xasana saddex ruux salaadooda lama aqbalo camal wanaagsan oo ay la yimaadeenna ilaahay kor u qaadi maayo alcabdu alaabiqu xataa yarjic addoonkii sayidkiisa ka cararay cara ilaahay baa ku soconaysa ilaa uu sayidkiisii u soo noqdo wasakraanu xataa yasxu iyo qofka sarkhaansan oo khamrada cabbay ilaa uu ka miyirsado iyo walmar'atu saakhitu calayha zawjuha xataa yardaa iyo qofta dumarka ahee ninkeedu u caraysan yahay ilaa uu ka raali noqdo caradaa ilahay baa ku soconaysa iyadana salaadna laga aqbali maayo camal ay leedahayna kor loo yeeli maayo xasanaa ayib xadiidkani wuxuu sheegay qofta dumarka ah oo ninkeedii uu ugu yeeray sariirta dabcan wuxuu ugu yeerayaa waa inuu mucaamalo iyo xiriir gogoleed la sameeyo ayana way diidday inay u timaaddo u fiiriya marka way diidda kow fa baata asaguna wuxuu waagu u baryaa asagoo u xanaaqsan labadaa qodobba waa laga maarmaan inay iyaduna isdiiddo asnaisu diiddo asna uu xanaaqo hadday inta isu diiddo uu yidhaahdo khayr badan allah ku siiya mar kalaan ka dhiganayna ka warrama macnaa ku dhacays maya sababtoo ah xadiisku wuxuu sheegay fabaata baata khadbaana asagoo cadhaysan buu hameenkii wuxuu ku baryay caro iyo ciil lacnadaa ku soconaysa islaantaas laakiin hadduu iska cafiyo waa xaqo asagu lahayo uu ka tanaasulay ama iyaduu u cudurdaaro waxaa laga yaaba in cudurdaar leedahay maxaa cudurdaarka ka mid noqon kara yaa xaydka ayib hadduu u yeerto sariirta ugu yeerto ayana ay dhiig qabto inay aqbasho ka warrama ya hadday isu diidda ka warrama maa ka jawaabtaan ya ma toosantaha way isu diidi kartaa laakiin waxaa ku jirta meesha hadduu sariirtiisa ugu yarto soo istimtaac iyo raaxo kaleeto uma bannaano aan galmada ahayn soo saas maaha farjigan dhiiggu ka socdo keliya xaaraanka ah laakiin la seexasho iyo istimtaaci kaleeto iyo raaxadii kale u bannaanta inuu ku raaxaysto sida awgeed hadday xay qabto iyo hadday umul tahay mar hadduu sariirta ugu yeedho hadduu ugu yeerada inuu jimaac caadiya sameeyo ma yeelaysa markaas oo farjiga uga galmoonayo laakiin waxaa laga yaaba istimtaaca kale inuu ugu yeera hadduu ugu yeero ma diidi karto waa ka xaaraam inay u diiddo waa ka xaaraam inay u diiddo malfan qodobkaa hawsha waa in saa loo kala qaado xadiidkani wuxuu ina tusinayaa oo aan ka qaadanaynaa culammada gobol ka midana u deliishadeen xuquuqda qofka lagu leeyahay ama ha noqoto xuquuq jirkiisa lagu leeyahay ama ha noqoto xuquuq maalkiisa lagu leeyahay hadduu diido waa shay keenaya ilaahay cadhadiisa iyo lacnadiisu inay ku dhacdo gabadhan lacnadu maxay ugu dhacda xuquuq jirkeeda ninkeeda uu ku lahaabay diidda soo saa maaha xuquuqda maaliga aho qofka lagu leeyahay rag iyo dumar hadduu diidana waa la mid cadho ilaahay bay arrinkaasi keenaysaa haddaan ilaahay naxariistiisa uusan siinin wuxuu xadiidku ina tusinayaa oo aan ka qaadanayna malaa'igta ducadeeda hadday qofka khayr ugu ducaysiya hadday habaartaba in la aqbalayo xaggee laga qaadan nebi maxamed baa ku cabsigeliya qoftaa dumarka oo wuxuu leeyaha malaa'igta ilaahay baa ku lacnadaysa ilaa ninkuu ka raali noqo ilaa waa uu kaaga baryo haddii ducadeeda aan la aqbali lahayn malaa'igta miyaa waxa weeyaan lagu cabsigelin lahaa dadka waa maya wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iidaynayaa ayaan ka qaadanaynaa dadka ahlu macaasida ah oo ilaahiiyo rasuulkiisa ku caasi garoobay rag iyo dumarkay dooni ha noqdeene cumuuman in loo lacnadi karo qolyaha cusaadda lacnadu ha ku dhacday iyo waxyaa la maadaamay malaa'igtu lacnaday qof dumaroo ninkeeda ku caasigarowday dabcan rasuulka ilaah iyo ilahina waa ku caasigarowday hadday ninkeedaba ku caasigarowday sheekh xuseen wuxuu leeyahay gabadhii waa ogaana hadday ninkii diida baa ku dhacaysa lakiin ninkii ka warrama ayadii baa u baahan asagiina waxa weeye waa waa waa diide waa ka shiraacda marka asaga lacnadu ma ku dhacaysa wax daliiloo ku soo arooray asaga lacnad inay ku dhacaysa maanan arag culammada qayb ka hadashay oo xadiidkan sharaxdayna waa arkole ma soo gelayo sababtoo ah waxaan cuqubada ah iyo ajarka iyo hawaabka shaygan ajar baa laga helayaa thawaab baa laga helayaa iyo cuqub laga helayaa iyo lacnad baa ka dhalanaysa wax daliil ku sugnaada maya wax kale iskama sheegi karo wax daliila oo masaladaa ku soo aroorayna ma u jiro dabcan waxay xaq ugu leedahay inuu qoftaa dumarka ah la mucaasharoodo oo xiriirkeeda gogoleed uu hagabtiro hadduu markaa isagoo u awooda ayanay u baahan tahay uu ka hagrado waxa weeyaan dembi waa ka soo gaaraya oo uu gabadhii caqiyo waxa meesha ku silciyo laakiin lacanadaani ma ku dhacaysaa wax daliiloo khaasoo ku soo arooray masaladaasi ma leh ayib xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa oon ka qaadanaynaa wuxuu xadiidku inugu irshaadinayaa oo gabadha muslimadda uu ku hanuuninayaa inay ninkeeda u kaalmayso waxa uu ka rabana oo xiriirkiisa gogoleed iyo shahwadiisa inuu gutaana ay garab ku siiso raalli ahaanshihiisana ay raadiso kana fogaato ninkeedu inuu u caroodo xadiidku wuu inoo faa'iideynaya waan ka qaadanaynaa waxay culimmadu xadiidkan u deliishadaan intuu ninkuu xiriir gogoleed iyo galmo ka sabri karoo ka adkaysan karo iyo qofta dumarkaahi intay ka sabri karto waxaa xagga sabarka ku liita ragga sida awgeed baa diididdii loo diiday waxaa laga ratibay cuqubo iyo caro iyo lacnad maxaa keenay inay ayadu iska sabarta caw haddii loo diida waa laga yaabaa laakiin asaga waxa weeye sabarkiisu waa yaraanahaya isciilkaambinta iyo cuqdadda iyo xanuunka iyo waxa weeye waa sabar yaryahale dhankaa marka laga fiiriyo asaga ayib xadiidku wuxuu inoo faa'iidaynayaa oo culimmada qaar u deliishadaan addoonka ilaahay xuduudda ilaahay hadduu ku dadaalo wixii ilaahay uu dirsaday la yimaado wixii ilaahay uu ka reebayna uu ka haro ilaahay baa u kaalmaynaya waxyaalaha cajiibkaa waxaa ka mid ah o ilaahay ugu kaalmaynayo shahwadii uu rabay inuu guto ciddii u diiday baa la lacnadayaa xataa see ku gaari kartaa marka heerkaas waxaad rabtay qofkii kuu diiday in la lacnado xaqna aad u lahayd addoon ilaahay oo wanaagsan noqo addoon ilaahay oo suuban noqo awaamirtiisa ku toosnow wixii lagaa reebayna ka har oo ka fogow taana xadiidku inoo faa'iidaynaya xadiidku wuxuu sheegay haa kafaarogud bay leedahay qoftii dumarka ahayd oo dhiig caado qabta ma u tegi kara horta waa ka xaaraam factazilu nisaa fi lmaxiidso qur-aan kuma sheegin ka dheeraada buu ka dheeraada waa maxay makaankaa farjiga oo dhiigga caaduu ka socdo agtiisa ha marinina ha u galmoonina weeye kafaarana waa leedaho waa ka waajibaysa axaadiid baa kusoo aroortay waana dembi cudurrana waa laga qaadaa waa in la iska ilaaliyo ninku reerkiisa uu ku istimtaaci karaa sidiisa kaleeto ee laakiin lama ogola farjigaas inuu uga galmoodo ya ayib xadiidku wuxuu ina tusinayaa oo ka hadlay fa baata khadbaana ninkiiba hameenkii wuxuu baryay asagoo caraysan ka waran wakhtiguu codsiga soo gudbisayba haddaysan hameen ahayn barqadiibu isa soo dhigo xaafaddii kusoo soo noqda markaasuu reerkiisii u yeerto wuxuu yidhi waanku rabaa ayana waxay tiri caawa ka sokay il isaari maysi xadiidku muxuu ka hadlaa fa baata khadbaana hameenkiibuu baryay asagoo caraysan axaadiistii horeo laakiin aan soo sheegnay way idlaaqdoo waxay tidhi maa min rajulin yadcu imra'atahu ilaa firaashihaa fata'baa calayhi hameen kuma xidhin marka har iyo hameen waa isku mid hameenkii wuxuu xadiidku u cabbiray hadda hameenkaa badan in mashruucyadaa la fuliyo asagaa madinna ah laakiin maalinkiina waa la mid mar walbana xuquuqdaas ayuu ku leeyahy qofta dumarkaa laga rabaa inay u ilaalisa ninkeeda ayib malaa'igtu mararka qaarkood culammada qaar baa waxay yidhahdaan bani aadam wanaagsan oo suuban iyo malaa'igta waxaa fadli badan bani aadamka wanaagsan oo siday u fadli badanta qofka loo shaqeeyo iyo qofka shaqeeya oo qofkan u shaqaynaya kee fadli badan midka loo shaqaynaya fadli badan soomaha bani aadamka agtiisa malaa'igtii baa kuu shaqaynayso qofkii waxaaga kuu diiday adiga kuu habaaraysaaba marka qof loo shaqaynayaaba tahayba waxay leeyihiin marka haddaad ruux suuban oo wanaagsan tahay xataa malaa'igta adaa ka ficnaanaya culammada gobol ka mid ah ayaa halkaa marinaya ayib waxaa la rabaa marka qofka muslimka ahi inuu dadaalo gabadha muslimadaana ninkeeda ay ku dadaasho xuquuqdeeda ilaaliso gabar baa nebigu inta u yimid buu ku yidhi nin maleedahasay tira haa siay isku tihiin biyo xuquuqdiisa asaga markaasi waxay tiri waxaan u awoodo oo aan ka hagrada male leh markaasuu wuxuu ku yidhi waxaad ogaataa inuu jannadaada iyo naartaada labadaba yahay haddaad ateecdid oo u fiicnaatid oo raalliyo noqotid jannadaad gelaysa soomaalidu waxay yidhahan jannada kabaha looga bixin maayo haddii laakiin aad ku caasi garowdid oo aad naashido ku noqotid oo xuquuqdiisa gabtid naar baad ku gelaysaa nebigu sal alai wasalam marka xuquuqdaa waa in la ilaaliyo asaguna waa sidoo kale waa inu ninkii reera leh oo labadii reer mid ka mida u iisha wuxuu nebigu sheegay qiyaamada wuxuu imaanayaa dhinacu asagoo qallalan yahay dhinacaasaa la qalanya cuqubaa ku dhacaysa marka labada qofba waxaa laga rabaa mid walba kan kale xuquuqdiisa inuu ku dadaalo wallahu aclam sala allah wasalam wbaarak cala nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin